waxlugaasii markaasuu yeelanaya ama xadiidka dee walsharu laysa ilayk macnaha culimmada waxay kula fasireen waa xadii axaadiian kuba yimi ducaa listiftaax oo kaliya taas kuba yimi shirku adigu ma aha mid adiga xaggaaga ah macnaa laa yudaafu ilayko dee ilaahay wixii uu qadarayba waxaa wada xikmada ku wada dhisanoo taqdiirkiisa hore dee shar looma nisbaynayo ilaahay shar looma idaafaynayo bal maalan laakiin markay noqoto waxaan la qadaray iyo waxaan ruuxii musaabay iyo nicmooyin iyo waxyaaloba umuuraha xulw iyo bur iyo shar iyo khayrba yeelanaya haddaba kana qaala tacaala qul waxaa tidhaha kullun ama xasanaadkiiyo sayiaadkii labadiiba weeye mid kastaaba min cindi illahi ilaa agtiibuu kaba ahaaday wa hadihi lusuul haddaba usuushani mujtamicatun waxay kuba urursantahy waa usuushan lixda ah waxay ku urursantahay khaasatan waa shanta hore fii aayaatin minha aayaad ay kaba mid tahay qowluhu tacaala walakina albira man aamana biاllahi walyowmi alaakhiri wاlmalaa'ikati wاlkitaabi wاlnabiyiin oo walaakin albara haddii laydhaaho ruuxii muxsinkaha samafalaha walaakin albirana waa dalbiri weeye ruuxa ixsaanka iyo biriga u saaxiibkii waman aamana billahi kii isagu ilaahay rumeeyey walyowmi alaakhiri waalmalaa'ikati waalkitaabi waannabiyiina markaas waxay shan qadarkiunbaa halkan kaloo baqan waqowluhu tacaala inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar horeynu usoo maray shay kastaba anagu qadar baaban kuma khalaqnay qadarkana maraatibtiisii waan sooba ogaanay waminha qowluhu tacaala waman yakfur biاllahi ruuxa ilaahay kaba kufriyay wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowm alaakhiri umuuraha ka kufriya faqad dalla dalaala baciida hallow aad u fog oo aad u dheer buu lumay oo macnuhu noqonayo faqada waaya usuul ou arkaan iliimaani sita usuushii iyo arkaantii iimaankae lixda ahayd dee qadarkii baana aayadda un kaba maqan iyo hore allatii usuushaasoo in fuqida haddii la waayo axaduhaa midkood la waayo irtifaca ismuliimaani bilasli magaca iimaankuba wada sulayo haddii umuuraha mid kabliyo mida laga waayo iimaankiiba uu israacayaa iimaan markaa ma jirayo weeyaano haddii miduu lagaba waayo usuushii iimaan ismuliimaan bilasliba uu kor noqonayo taas baa macnuhu dee ruuxa caynkaasa dalaal aad u fog ayuu lumay weeye wa adlaqa waanu idlaaqay oo makaanu halkaa faqdigii oo dee ruuxa umuuraha waayadii ayaa isma alkufri waa gaalnimo oo dee haddii mid laga waaydo waa gaalnimo iyo juxuud laba inkirayo walciyaadu billahi tacaala wanaxnu haddaba inagu muminuuna kuwa rumaynayaan bidalika kaa kullihi arinkaas waa madkuurkaas wey bidalika waa madkuurka waa umuurihii iimaanka waan wada rumaynaa dhammaantii laa nufariqu mana kala qaadayno ma kala kaxaynayno bayna axadin axad dhexdii oo min rusuli rusushiisa ka mid oo rusushiisa ee badhna ma rumaynayno badhna kama gaaloobayno gaalada barhkood ama diidmada midkoodu ladiidma dhammaan la wada diiday haddii la wadiidnana iimaanka asalkiisii oo dhamiba ma jirayo wey wanusaddiquhum rusushiina waan rumaynaynaa iyagu waanu rumaynaynaa kullahum dhammaantood calaa maa jaauu bihi wixii ay la yimaadeen oo waxalla wixii ay la yimaadeen inuu xaq yahay inuu hanuun yahay in ilaahay subxaana watacaala xaggii ay kaba keeneen oo dee dadka hidaayadoodna ay uba keeneen taas baanu wada rumaynaynaa alluqa asharx wanaxnu nu'minu bikuli maa sabaqa waa umuurahanuun dee isku soo aynu soo aragnay dhammaantii waan wada rumaynaynaa wanuqiru bihi waan qiranaynaa wanusallimu lahu waanu hogaansamaynaa wey walaa nufariqu bayna axadi min rusuli axad rusushaa ilaahay kaba miduu soo diray say dee ama nasaara yeeleen ama yahuudi yeeleen annagu ma kala qaadayno oo dee aanu badhna rumayna badhna ka gaalowna dhammaanba waan wada rumaynaynaa kama qaala tacaala laa nufariqu bayna axadi min rusuli وqowlihi tacaalى ama wqowluhu tacaala laa nufaruqu bayna axadin minhum wanaxnu lahu muslimuun anagu axad iyaa ka mid aanu kala qaadayno aanu midkood dee intaanu rumayno kuwa kalena diidayno ama mid aan diidaynaa ma jirto ilaahayna kuwa hogaansamaan nahay fanaxnu laa nufaruqu bayna rusul haddaan nahay dadkan muslimiinta dadkan ahlaliimaan rususha dhexdooda ma kala saarayno ma kala soocayno walaa nu'minu bibacdin barhkood ma rumaynayno wanakfur bacdin barhna kama gaaloobayno bal numinu bihim waanu wada rumaynaynaa jamiican xaalayim iyagoo dhan wanusadiquhum kullahum dhammaantoodna waanu u rumaynaynaa wixii ay la yimaadeen oo fii kulli maa jaauu bihi waxala wixii ay la yimaadeen min alwaxyi waxyi ahaa min cind illaahi tacaala ilahay agtiisana ay kala yimaadeen inuu xaq yahay inuu hanuun yahay walow dee itibaaceedna uu yahay shareecadeenni inaga laynagu soo dejiyey iimaanka rusushaan rumaynaynayo dee bal farqiga iimaankan rasuulka ilaahiyo itibaaciisana horaan u soo sheegnay aan rumaynaynan raacayno bal taasaan wada rumaynaynaa alkhulaasa aliimaanu huwa aliimaanu billahi wa wa kutubihi wa rasulihi walyowmi alaakhiri waalqadari khayrihi wa marka kullu min cind illah amaadaan soo gooyo walqadaru qadarkuna khayruhu khayrkiisa iyo washaruhu kullun min cind illaahi haddaan si hore iska watana walqadari khayri wa shari kullun wahuwa markaa qadarka ah, markaa dee qadarka qaybihiisaas khayrkiisa iyo sharkii xulwi iyo murkii kullun min cind illaahi ilaahay agtiisibuu kaba ahaado wax meel kale ka yimi waxay cidii samayseen taasi iyada ma jirto ilaahan baaba subxaana wa tacaala taqdiirkii iyo qadihii waxaan oo dhami قال المصنف رحمه الله تعالى وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا طيبين كل شيخ وحياله سوير العليا jirta walow dee imika intii hore ay ka <clears throat> yar badnaan doonto horaan fiqro u soo marnay inaynaan ruuxa muslimka ah dembi uu la yimi gaalnimo aynaan ku gaalaynahayn haddaanu bannaysanahayn oo macnaa aanu ku gaaloobahaynoo dee haddaanu gaalnimo markaa dembigan xataa hadduu toobola-aan ku dhinto aan lagu gaalayno in kula gaaloobahayn kollay naarku ku daameye markaa maaha weeye bal adigu masaladiibuu sii yar kordhinaya ama uu kasii basinaya wuxuu yidhi <clears throat> wa ahlulkabaa'iri dadka iyow kabaa'irta u ehelka ah min ummati muxamadin sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed ummadiisa kaba midi laa yukhalladuuna laguma daa'iminayo oo kuma waarayaan fi naari naarta ku daa'imi maayaan idaa maatuu hadday dhintaan walxaal hum iyagu muwaxiduuna rabbi kuwa iyagu dee adigu rumaysan oo muwaxidiina iyo inay tawxiid kuba dhintaan wa in lam yakuunuu yaanay noqonba taa'ibiina kuwa dembigoodii ka toobad keenay bal waanay noo sii socon doontaa <clears throat> waa dadkii iyagu bikabaa'irta horta waa jamcu kabiiratin ee dunuubtuna waxay labay u qaybsantahayoo dembi kabiira ah iyo dembi uba qaybsamaa kolle waa nusuusuta inooguba timi bacda salaf oo dee bal maalan kolley aqwaashooda ama laynooga soo noqriya ay ahayd dee dembi kastaaba waa kabiiro iyagu bal maalan dee qolooyinka ujeedadood iyo qaradkoodu marka la eego waxaan dee iyo cidda la caasa iyo ilaahay ah iyo marka macsiyo fudaydsigeed la eego halkaa wax yari ma jirin baa ujeeddadoodu ay ahayd laakiin dunuubtii kabaa'ir iyo saqaa'ir bay u qaybsantaa iminka saqaa'irta iyada ruuxa camalkan saalixuu la imanayo sawayse weysaysta iyo salaad uu tukada iyo soomkii iyo acmaashan saalixaadka ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ruuxii muslimkaa kaga dhaafayaabo taasaa kafaaro u nusuusta jaanibka ku timina aad baabay isaga badan tahay oo dee kolley waa waxyaalaha garanaysaa waxyaalaha kale ruuxa muslimkaa saqaa'irtiisa lagaga dhaafaya waxaa kaba mid ah dheeraan uu ka dheeraado dunuubtii kabaa'irta ahayd oo dembigii kabiirada ahaa hadduu iska ilaaliyo mid uu ka fogaaday uu noqdo sayi-aadkiisii waxay noqonayaan mid laga dhaafo oo de tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafira cankum sayi-aatikum haddaad ka dheeraataan waxyaalaha laydiin diidaya kuwiisa kuwooda kabaa'irta kuwa yaranaad kaba dhaafayn haddee nusuustii kale kuba timi acmaasha saalixaadka aynu noqonayn ama iyadoo dembigii kabiirada ahaa dee kollay baltoobuu u baahanayaa kabiira laakiin maxaa dee ay tahay oo farqiga saqiira iyo kabiira u dhexeeya kolley umuuro kala duwan bay barhkood ama iyagoo cadad u yeelaya kabaa'irta amase iyagoo waxa weeyaan dee tacriifinayabe umuuro kala duwanba ama aqoolo kala duwanba culimmada laynooga soo naqriyey barhkood kabaa'irta yidhi waa toddoba uunoo malaa dee kollay toddoba maahe xadiidkii ijtanibu sabca almuubiqaat unbay eegeenoo intaasay kabiiro kaba dhigeen laakiin waa tan nusuus kala duwan oo dee iyadna kuwa aan kuba jirin oo rasuulka ilaahay bal akbar alkabaa'ir kuba magacaabay ayaaba jirta ama dee dunuubta min akbar alkabaa'ir dee uu kuba kaba dhigay toddobaatan iyo toddoba boqol oo yidhi lakiin waxba cadad kuma xadidayno xagga bal tacriifka bal maalan waana cibaara inoo soo socoto sharxay noogu iman doontae bal tacriifyadooda ugu roon dembi kasta oo isagu xad adduunyada ruuxa lagu oogayo leh sandee sariqadii iyo khamradii waxyaalahan dee xuduudda leh ama ay u soo aroortay lacnad saaxibkeeda cidda waxaa samaysa la lacnado oo lacnaduna dee waa ruuxaasoo naxariistiisa laga fogeeyo ay u timi ruuxaasi inuu malcuun yahay ama la lacnadoo kale ama waciid amayo goodi naar loogu goodiyey uu jiro ruuxaasi inuu naar mudanayo gelaya ay tahay amase intibari rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kaba beri noqday taasoo kale sidee in man xamala calayna silaaxa falaysa mina iyo man asha ama qashana falaysa mina iyo waxyaalaha tabarigu uu kuba sugan yahay bal umuuraha caynkaasa ee wixii dembigay u yimaadaan dembi yar maaha waa dembi weyn oo dunuubta bal maalan dembigii ama xad isaga ay u soo aroortay ama lacnad saaxibkeedii la lacnaday ama waciid inuu naar gelayo ruuxaasu naar waxaan de kuba gelayo waciidkaasi uba yimi amase dee tabari ruuxii lagaba beri noqday oo kale kaas isagu bal umuurahaasi waaba kuwa dee daabidna waanu yeeri karnaa markaa waa baabid fiican bay noqonayaanoo dee aan amhilo kala duwanna loo heli karo bal taas baa aqwaalahooda ka ugu dhow ama aan dee ictiraad badan ama ictiraad aanu kuba imanayn ahoo dembigii kabiirada kaasu noqonaya dembi kastoo waxaa ama wasfiga ah ku sifoobay wuxuu noqonayaa inuu dembi kabiiraa yahay bal taasi waa mid iyada kamiradu waxay u baahan tahay dee ruuxii muslimka inuu ka toobad keeno toobadna waa toobadii nasuuxadayda shuruuddeeda macruufka lahayd hadday casmi tahay iyo hadday iqlaac tahay iyo hadday nadam tahayba oo nadamkii iyo iqlaac iyo casmigii iyo haddii bal xuquuq la celinaya ay markaa meesha soo raacaan oo ciddii lahayd loo celiyo bal markaa ruuxaasi hadduu kabiiradii ka toobadkeeno toobad taasi ay dhacdo kollay ka halkan laga hadlayo maahoo ee wacdi igii ilaahay baa jira ruuxii toobad nasuuxaa toobad keenay inuu ka aqbalayo toobadii lagaga dhaafayo dembigiisii bal dee wixii taa inoo yimina mashiica iyo kumay xidhnaynba oo bal markaa taasna hadalkan way kaba baxsan tahay marka maxaa fiqrada nooguba imanaya dadka dunuubta waaweyn kuba dhacay ee waxa weeyaan ku dhintay iyagoo dee muwaxidiina dhintoon rabbi u shariig yeelahayn dhintay haddii ay dembigoodii intii ay noolaayeen towbad nasuuxo oo casmigiiiyo iqlaac iyo la ay noqoto dee taa iyada waa lagaba dhaafay oo dembigii towbadu tajubu maa qablaha taasi kuma jirto isagu marka horeba isagoo dembigiisii ka beri ayuu dhintay ama ka maydhan laakiin dembigiibuu isagoo weynaa uu samaynayo kuba dhintay nusuus kala duwan baa jirto dee waciid siyaasi inay dadkaa ka midi naar geli doonaan taas oo maaha macnaa in dhammaanba dadkii loo wada dembi dhaafayo ruux adugu mumini ama muwaxidnimo ku dhintay aanu naar gelin in badanna geli doontaa jirta walow dee markay ruuxa mucayan noqoto siay noo soo socoteen horena u soo marnay aan loo goynayn bal haddii uu bal maalan isagoon toobadkeen dembigaa ku dhinto macnaa waa kan oo horta siday noo soo socota ruuxaasi marka hore waa taxta almashii'a ilaahay baa arrinkiisa leh xukumkiisa ilaah baa leh siday dee kolbaa isagu markaa iraadadiisa iyo mashiicadiisu ay keentay oo macno waxa weeye ama ilaahay ruuxaas hadduu isagu doono waaba ka dhaafayaayo naarba ma gelayo waana dembigii isagoon ka toobadkeen buu dhintay ama de hadduu doonana cadligiisa waa u qabanaya ee laakiin haddii bal dembigii loo ciqaabo cibaaradeenna hore weeye naar ruux muslimi kuma daaimayee ugu dambayn si uu kaga soo baxaba waa looga soo saare ama shafaacaha kaga soo baxo ama raxmad ah rabaalcaalamiin oo dee wax kale la jirinba ha kaga soo baxo waxa weyaan kolley ka soo baxa weeyaan oo ruux mumine kuma hadhaya naaro kuma daa'imaya ugu dambayn janno ayuunbaa la ysugu tegaya intaa weeye inta uu halka hore inooguba sheegay ama bal yar dee yar murtiyeyn uun marka wuxuu yidhi waa ahlul kabaa'iri dadka kabaa'irta ehelkaa ah ee min ummati muxamadin sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed ummaddiisa kaba mid ah kollay laba qawas ama ayuu dhexdeeda inooguma jira ama laba macqufu dhexdooda inooguma jira manaa nuskhooyinka qaarkood ee kitaabka ay cibaaradani dhacday nuskhooyinka qaarkoodna may dhicin marka haddaan dee lafdigu waa dadka alkabaa'ire ummadeennan kaba midee mafhuumkiisa aan eegno mafhuum mukhaalafo hadduu ruuxani kabaa'ir uu eh ehelkeed yahay dembi kabiiraha kuwaa la imanaya uu yahay uu ummadii kale inagaba horreeye yahay xukumkiisu inuu tan ka duwan yahay ayaaba mafhuumka uu noqonayaa bal ciddii dee mafhuum mukhaalafo ee ictibaarisaa wixii kaba imanaya ciddaan mafhuum mukhaalafo ee ictibaarin marka la eego usuushooda iyo duruqdooda ama masaaligtooda ay wax kula soo baxanaysin baad kalaba yimaadaan wuxuu noqonayaa wax laga aamusaye bal haddaan dee taa u yeelo waayo oo kolley ujeedadiisu waxaweyn dee nusuustii inoo timi ee dee rasuulka ilaahay kaba hadlayo kolley ummadan baabay ay kuba dhacaysay Eh, laakiin dee kolley taasna waa kalaam yar nadar ku sugan yahay sida shaarixuma yidhaaho oo nadarku wuxuu ugu sugnaanayaana dee bal axaadiidtii rasuulka ilaahay noogu sheegay ruuxa qalbigiisa midqaalu darratin min iimaan uu kuba sugan soo bixi doono noor laga soo saari doono takhsiis ummad lagu khaas yeelay ama ummadeennin lagu khaas yeelay may jirin ee dee rasuulka ilaahay wuxuu sheegay un ciddii adnaa shay min aliimaan u qalbigiisa kuga sugnaa adugu in lagaba soo saari doono naar laga soo saari doono taasna ballafti kol haddaan takhsiis ku sugnayn dee in ummadii kalena wixii dee intaan shareecadoodii la nasakhina in la bedelin xaaladoodu taa ahayd inay ta noqonayso ayuunbaaba kaan isna daahirkiisu noqonayaa bal laakiin cibaaradu waxay keenaysaa taas taasa nisqooyinka qaarkoodna may dhicinba waal kabaa'iri min ummati muxamadin sala allahu calayh wasalam laqbadayda fi naari waxay ku tacalluqaysaa ficilka ka dambeeyay ku tacalluqaysaa oo markaa maxaan odhanaynaa laa yukhalladuuna laguma daa'iminayo oo laguma waarinayo fi naari naar laguma waarinayo haddaad marka horeba intaan taa gaarin aad tidhaha waalu kabaa'iri min ummati muxamadin sala allahu calayh wasalam fi naari naar bay ku sugan yihiin waxaw hinduwaana bacd shur qolinkii raggii hore ah, kuwoodii ugu horeeya raggii hore kitaabka sharxi barhkoodna asay kaba dhigeen wixii u jeeday waxaa ka duwan baa inoo soo baxaya wuxuu u dambaysiiyey uun ficilkii oo de wixii ku tacalluqaya soo horraysiya jaara majruurkii waa sajciga ilaalinteeda un weeyaan yukhalladuuna muwaxiduuna iyo cibaaraadkiisana oo yar xaggan taxsiin lafdi lafdiga iyo alfaadda qurxinteedii un baabatan keenay iyo xagga sajcigee fi naari waxay ku tacalluqaysaa yukhalladuunadan oo markaa macnuhu waxa weeye wa ahlulkabaa'iri min ummati muxamadin sala allahu calayh wasalam laa yukhalladuuna kuma waarayaanoo lagu daa'imin maayo fi naari naarta idaa maato hadday dhintaan walxaal hum muwaxiduuna iyagoo muwaxidiina ay dhintaan marka in fiqradu markaa waxay radin u tahay khawaarij iyo muctasilo oo khawaarijna waynu soo marray qowlkoodoo dee horaa ah waxyaalaha inoo horreeyey oo waxay qabaan kor hadduu ruuxu dembi kabiiraha ku dhacay inuu ku gaaloobayo iyada tooba hadduu ka toobadkeenu ka soo noqday dee cidi uma diidayso laakiin hadduu saa ku dhinto inuu gaaloobayuu gaalba yahay naarna ku daa'imayay qabaan muctasilana dee islaamnimadkii way kaga saarayaane laakiin gaalnimo baanay odhanayn waa gaal adduunyo intuu joogo ma odhanayaano arrintooda mansilo laba mansilo udhaxaysa ayay ku sugaana ahlalkabaa'ir islaamkiina way ka tegeen gaalnimadiina mtaasee mansilo labadooda udhaxaysay ku suganyahin lakiin aakhira marka noqotay hadduu saa ku dhinto iyaguna naar buu ku daa'imayaabay leeyihin marka nusuustii wacdigo dhan dee eh, taas baa meesha kaba baxaysa ayaa kaba baxaysa markaa fiqradu iyagiibay radin u tahay oo xaalku taa maaha ee ruuxii muwaxidnimo ku dhintay kabiiro kasta ha sameeye kulley marka horena arrinkiisu waa taxta almashii'a marka dambena haddii uu galaba wixii naar ka galay dee cidi way gelaysaa oo naar waa la geli markaa dad ahal kabaa'iro badani way geli laakiin naar kuma daa'imayaan oo kuma waarayaan ugu dambayn naarta waxay isugu hadhay uun dadkii ehelkeeda ahaa waa dadkii kufaarta ahaa ee calaa sabiili taabiid u gelayay waana kuwa kuwa dee ilaahay laa yamuutu fiiha walaa yaxya ama xataa kani dee marka hore waa guban kuleelkeedii ololkeedii waa dareemi iyo dhibkeedii laakiin marka dambe sadee xadiikii bal ah, xadii aham xaadii noogaba timin saxiixa kuba sugan muslim iyo waaba iyagu dhimanayaan oo marka dambe laga soo saaraaba dee iyagu lasoo noolaynayo un markaa hore dadka ehelkeeda ah kuwan ah aan dee nolol la lahaysan ee dhimashana aanay jirihayn oaan dhimanayn maalinka iyadoo wakhti kastaba geeri waxay ku dhintaan ay u imanayso marka wuxuuhi wain lam yakunuu taayibiina iyaanay noqonba iyagu kuwa dembigoodii ka toobad keenay iyaanay noqoninbe iyagu naar waxa weeye kuwa aan ku daa'imahayn weeye taasoo naar kuma daa'imayaan sababtuna waxa weeyeen haddii uu toobad keeno de marka horeba sheegay khilaaf kuma sugna in toobadii kol hadday nasuuxatay dembigii ay tirtirayso marka kaasi marka horenaar gelmayi maayo wey oo isagu dee taasba dee ilaahay inuu ka tooba aqbalaya xataa mashiicayo kuma xidhin ee waa haddii kii dhintay isagoon taa'ib ahayn ayaa xaalkan ama xukunkan leh bacda an laqullaha intay ilaahay la kulmeen dabadeed caarifiina iyagoo garanaya dee towxiidkiisii iyo isagii oo dee mu'miniina rumaysan kollay iyaduna qabimalaa barhkood baa nusqooyinka qaarkood baa caarifiina uun kuba gaabsaday nuwaatan muminiina inoo taalee laakiin shaarixan ibni abilcizi oo kale wuxuu ama yar nooc yar ictiraado yar muaakhada ladiifahoo uu kaba cabiro hadduu muminiina keliya uu yidhaaho ama muminiina uu yidhaho intanuu caarifiina yidhi ayaa ka mudnaan lahayd kolley taa wuxuu ku celeeyeyna ruuxa ilaahay garanaya dee waxaweyaan rabbinimadiisiyo taa garan laakiin aan rumayn dee garashadaasi ma keenayso inuu waxa weeyaan dee xataa islaamnimo dee looguma xukminayo gaalunbuu ahaanayaa garashadaas garasho keliyana macrifo keliyana cid ku kaaftoontay manaa ninkaa jahmi loo odhanaya jirooda qowlkiisna uu baadil aha waayo ibliis dee rabbigii waa yaqaani waana kanoo dee ka kufriya haddana gaalkaba fircoon iyo in badanoo kuwa kufaarta ka midi eh, marka way iyaguna garanayeenba rabbigooda oo taasa ilaahaybu qur-aanka inoogu sheegay kuwa kufaarta marka la weydiiyey samooyinkan iyo dhulkan iyo abuuray ilaahba abuuray bay lahaayeen haddana dee iimaan lagama helin marka macrifo keliya uun dee ma keenayso ruuxii islaamnimo in loogu xukmiyo looguma xukmiyo ruuxii gaalunbuu noqonaya laakiin de ujeedadiisaa kolley caarifnimadan macrifo dhabo oo hagaagsanoo taa iimaan ka dhalanayo tasdiiq kaba dhalanayaba ah bal waxay ahayn cibaarada roonayd inuu dee muminiina yidhaaho ee caarifiina aanu odhan bacda an laqullaha caarifiina wahum iyaguna qolooyinka ahlalkabaa'ir fii mashiiatihi iraadadiisa mashiiadiisaay ku sugan yihiin iyo wa xukmihi xukumkiisa oo dee markaa la soo saaro in bal naar hadday galaan kuma daa'imayaanoo taasi waa mid e, laakiin intaan dee xisaabba la joogeen naar iyo janno laysla gaadhin waxay noqonayaan mashiicadii ilaahay bay ku sugnaanayaan iyo iraadadii iyo xukunkii wabatan mashiicadna inshaa hadduu doono hafara lahum ugu dhaafayaa bifadli fadligiisu ugu dhaafayaa oo markaa biduuni cadaab bay janno gelayaan iyagoo dunuubta kabaa'irta alla dhaadhaceynay ka toobadkeenin kamaa dakara casa wajalla si ilaahay sheegay fii kitaabi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa oo ilaahay wuxuu sheegay dee in allaha laa yakfiru an yushraka bih haddii ruuxu isagoo mushrik ka dhinto asal ahaan rabbi uma dembi dhaafaya naarna sina ugama baxayo weeye laakiin wayakfiru waa dhaafayaa ilaahay maa duuna dalika madkuurkaasoo shirki ah wixii ka waabsan ka sokeeya ee gaadhsiistayn shirki yuu u dhaafayaa liman yashaau ciddii uu doonu u dhaafayaa oo dembigu kala doono shirki ahayn ruuxuna ku dhintay isagoon ka toobadkeenin taxta almashii uu ku sugayo haddii ilaahay doono fadligiisa iyo naxariisiisa ugu dhaafiyo wuxuu geli markaa janno sidaa dadkaa kaleen dembiba lahaynay ama dembigoodii ka toobadkeena ay u gelayaan cadaab la-aan buu u geliba taas laakiin mashiiadii ku qaydantay ama dee waxay لا يا أيها الذين أsرفوا على أنفسهم لا تqنdوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جaميعا ayaddaa iyada ilaahay sheegay dunuubta dhammaan iyadoon mashii'a lagu qaydin iyadoon dembina laga soo reebin waa kufri iyo wax ka hooseeya aan la kala qaadin rabbi dunuubta inuu dhaafayo waxaweye naxariista ilaahay kuwaa israafka la yimi ha kaba quusani aayaddaas iyo aayadan kolay dee markaa ay kala yihiin macnahoodana laguma jamciyo tani waa ruuxii towbad la-aan dhintay ee towbad la-aan ku dhintay baa mashiicadan wayakfiru maa duuna dalika liman yashaau ay u taallaa ama aayaddaasi waa ruuxii isagu waxa weeye indee noolaabaa lala hadlayaa ee markaa adduunyo joogay oo haddii ruuxu uu toobad keeno ee naxariista ilaahay ha ka quusanina weeye dunuubtiinii ka soo noqda dembigu wax kastaba ha ahaado shirki iyo wamaa duuna waxa weeye iyadoon kasro iyo qilad iyo waxba aan leebin iyo cidan rabbi subxaana wa tacaala ka dhaafayo weeyaanoo kaasi waa towbadii oo ruuxii dembigiisa ka toobad keena lama kala qaadine shirki iyo keyrkiiba waa laga dhaafayaa gees kalena towba iyo towba la-aanba inuu waxmeedee towba jirta ee bal markaa mashiica kuma qaydnaan leeyahayo ee waa asal ahaan iyadna dhaafidda rabbi ka dhaafaya waa cala al idlaaq mashiica kuma xidhna kol haddii towbadu dee shuruuddeedii ay buuxsanto amaa kani waa ruuxiisaa kuba dhintay kii gaalnimo ku dhintay looma dhaafayo laakiin hadduu ka toobad keenay intii uu noolaa towbadda caadigaed ee nasooxada ka toobadkaa rabbi uu ka dhaafaya kii waxa weeyaan marka aan shirki waxaan ahayn la dee isagoo muwaxida un dhintay dunuubtiisa kale haba badnaatee kaasna ilaahay hadduu doono waa dhaafaya taxta almashiya weeshaa hadduu doonona cadabahum fi naari bicadlihi cadabahum waa cadaabayaa fi naari naari bicadlihi waa cadaaladiisii oo dee waa wixii ay geebsteen oo wixii ay galabsadeen weeyey mooteenoo cadligiisii ayaaba kuwa cadaabayaa oo taasi waa mid dee geesi guudna in ruux kasta aan idhaahna taxta almashiicu ku sugan yahay laakiin dee kollay dad ahlal kabaa'iroo naalgelayaa way jiraan si guud iyadoo cid mucayana aanay dee taasi ahayn uma yukhrijuhum wuu saari doonaa ilaahay hadduu naargeliyo cadaabo minha min annaari naartiu kaba saari doonaa biraxmatihi naxariistiisa iyo wa shafaacati shaaficiina kuwa shafaaco qaadee min ahli daacati horaynu shafaacada u soo marnay malaa'igtii way shafaaco qaadaysaa ambiyadii baa shafaaco qaadi bal dadkii mu'miniinta baa shafaaco qaadi dad aan wax khayray sameeyeen jirin dee iimaankaa laga helay dee aada u kooban un mooye ayaana ilaahay raxmata rabbialcaalamiin ugu dambayna lagaga soo saarayaa naar oo bal maalan dee kuwa inta dee saasa iyagoo gubtay laga soo saaro ayaa marka dambe lasoo nooleeyay ahluljannu inta hore ku magacaabi doonaan dee marka dambe magacu waa ka tegi doonaaye aljahanamiyiin oo kuwii reer jahanamo oo kale oo dee barhkood baaba dacutaqaa raxmaan bal markaa ilaah baa naxariistiisa iyo shafaacata shaafici min ahli daacati shafaacaduna de waa ilaahay iidankiiba itana noqon oo marka ilaahay u idmo ayaa ciddii shafaaca qaadaysa shafaaca qaadaysa uma yabcahum marka uu soo saaro naar ka soo saaro dabadeed ayuu ilaahay wuxuu u dirayaa gelinaya ilaa jannati jannadiisiibuu gelin inta dee waxa weyaan la nooleeyo oo dee caadi iyo dee sidii lagaba soo dhigayo dee si ay janno ku gelayeen taas buuri wadalika tani waxay tacliil u tahay hadalkaa inoo horreeyey ayay bal maalan tacliil u noqonaysaa qowlkiisanu yidhi wahum fii mashii'ati wa xukmi oo iyagu waxay ku sugayiin ilaahay mashiiadiyo xukumkii ilaa hadalkii ka dambeeyey ayay tan intani tacliil noqonaysa wadalika kaasna waxa weeye oo macnaa waxaa de ay taxda almashiia ugu sugayiin bal maalan dee keenayana indee ama ilaahay subxaana watacaala u naxariiso isaguon wixii ka wada dhaafo ama dee muddo uu ciqaabo uu cadaabo lagala dahiro marka dambana janno ay ku dambeeyaan kollay aanay naar ku daa'imahayn lianna allaha ilaahay tacaala nasahnaa yatawallaa waa tawaliyay ahla macrifati allah waliyu aladiina aamanuu bal waa ilaahay weligooda umuurtooda tawaleeye u nusraynba walam yajcalhum kama dhigin kuwa ahlan garashadiisa iyo dee kollay hadalkii hore caarifiina diibaa soo noqon waxaan uga jeedaa waa dadkaa dee isaga rumeeyey ee gartay ee iimaanni lama yimi ilaahay waa tawaleeyaayo walam yajcalhum kama dhigin fi daarayni labada daarood hadday tahay tan adduunyo iyo hadday tahay aakhiraba oo bal maalan kaari nukrati ay kaari inkaari wajuxudi kuwan inkiray ee beeniyey taas iyagoo kale kamuu dhiganoo dee adduunyadiina kuma sinoo aqwaashoodii afcaashoodii umuura iyo waxay mudanayaan aakhirana saasoo kale dee halkay gelayaan iyo taa kuma sidna oo dadkaa kale gaaladii lama sinna wey aladiina ahla nakradii buu sheegaya bacda ahla inkaari wey khaduu hungoobayo min hidaayatiha hanuunintiisa kaluu hungoobayo kaba qabo dee kufaariya munaafiqiintii walam yanaaluu aan gaadhin oon helin weeyoon asibin wilaayatahu wilaayadiisa oo dee waxa weeyaan waa kaynu soo marnayba shalay dadka muminiinta inay awliyo ilaahay yihiin walow dee ay taas maraatibtooda tafaawut weyne ay uba dhaxayso haddaba kuwan iyagu markaa hore uu khaabuu kaba cabiray kuwa hungoobe ka qaday naxariistiisa ee kufaar iyo munaafiqiin ahaa dee wilaayadiisana aan helin wax wilaayadiisa ka mida aan asiibin aana helin kuwa ilaahay lamuu oo kalamuu middhiginoo dee iyagu waxa wey kalamuu middhigin saa daraadeed iyagu waa ku waa marka dambe hadday naar galaanba oo marka hore dembigii laga dhaafin ka soo bixi doona kolay nusqooyinka qaarkood ee kitaabkana walam yanaaluu min wilaayatihi baa dhacdo minba halkan la socoto dee waanay kasii yaroo dee wax wilaaye ah oo tani wilaayadiisi aan gaadhinoo dee laakiin marka mintan la sii geliyo oo kale waxay keenaysaa adnaa shay dee haba noqoto shayka ugu yar ha noqotee wax wilaayadiisaas dee iyo tawaliga uu dadka ahla daacati tawaleeya ama ahla macrifatiiba saa uu kaba cabiray in ay helayaan aan helin markaa sheekhu ducuu ku khatimo waayo arrin weyn weeye hoode waabayn had iyo goor hadin kastaba camalka ha fiicnaada iimaankaada haddaan khaatimo fiican helin oo islaamnimadkii aanad kuba dhiman dee khatartaasaa me dee iyadoo dee halaakaa daaimka ayaa meesha taal in dee khaatimadii oo dee ruuxa u fiicnaan weydeedna dhibaatee waa dee halaag adigu daa'imahe marka wuxuu hi isagoo ducaynaya allaahuma ilaahayow yaa weliya alislaami islaamka ka arrinka dee weligiisa ah iyo wa ahli weliy ahli weeye ehelka islaamka iyo muminiinta weligoodow habitnaa nagu sug cala alislaami islaamnimo nagu sug xataa nalqaaka bihi oo dee khaatimada noo fiicnee ayna qowlkaa haabitkaa iyo islaamnimona nagu sug ilaaaan ka dhimanayno oo xataa nalqaaka bihi ilaaan kula kulmayno bihi bilislaami annagoo muslimiina ilaaan kula kulannoon dee saa kuba dhimanno rasuulka ilaahay ducooyinkiisii uga badnaa waxaa ka mideed ah yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik waxaa kaloo ducooyinkiisii ka mideed allahuma musarif alquluubi sarif quluubana calaa daacatik baa kaba mid ahayd hadalkan ama ducadan sheekhu kuba ducaysanayadna xadiid bay kuba timi oo xadiid tabaraani kolley kitaabkiisan awsadka ah kolley kabiirkana uba tiiriye uu kuba wariyey iyo abuyacla iyo khadibna taariikhda baqdaad uu kuba wariyo ayaa waxa uu kuba yimi anas ibnu maalik baa xadiidku ahaa adigu nin cabdulxamiid ibnu waasil la yidhaaho ayaana warinayay inuu yidhi rasuulki ilaahay kaana rasuulullahi sala allahu calayh wasalam yaquulu yaa weliya alislaami wa ahlih masiknii bilislaami xata alqaaka calayhi bal xataa nasooyinka kitaabka halkan habitna bedelkeeda masikna baaba barhkoodba dhacday nasooyinkan iyo qolooyinka qaarkood laftigaasay sharxadeen waana laftiga xadiiska oo macnaa rasuulkii ilaahay baa salawaatuullahi wasalaamu caleyh odhan jiray ku ducaysan jiray dee xadiidka yaa muqaliba alqulubi habit qalbi calaa diinik buu la mid yahay waa cibaaradan laakiin oo maaha cibaaradan imaka waa duca soo aroorto ma'huura weeye yaa waliya alislaami wa ahlih masikni bilslaami xataa alqaaka calayhim koley haysani kitaabkiisan majmacadee kuwa mujaladaadka ati kole mujaladkiiba shan boqol buu ka dhigaa mujaladka saddexaad ayuu noqon de ama kun iyo afar boqol iyo koley dhowr iyo adigu toddoba meelaha toddobaatan baan ahaa raqamkiisa marka arqaamta guud ee aan eegno marka isagu markuu dee duruqdiisi ciddii warisay iyo isagoo markii hore tacliiqa iyo takhriijka kulahaa kitaabkan aanu yidhi xadiidka dee muu arag marka hore deetuu yidhi u malayn maayo inuu jiray ama uu ansaxayo uu yidhi iyo haddana waxyaalo kale iyo cidkuba adigu waxyaaluu ka soo warramo ugu dambayn hadalkiisa wuxuu idhi wa jumlatu lqowli ana alxadiida cindii xasan alisnaad waa cibaaradiisii marka dee laysku soo xooriyo hadalka waayo waqtiga uu lahaa dee aanu isku taagin baa jira markii dambe dabaraani cidi ay ku baraarujisay inuu dabaraani ku jira haddana bal maalan fuhay kutub kale ayuu helay oo ajzaa ahayd buu kaba helay ugu dambeyn baa wuxuu yidhaahaa marka hadalkiisa laysku soo duuduubo ana alxadiida cindii xasan lisnaad xadiisku agtayda waa isnaadkiisu waa fiican yahi waa xasanulisnaad buu ka cabiraa waana dee silsilada saxiixadan saasuu kala cabira macnaa waxaan u jeedaa waa lafdigan ducadan ah waa duca ma'huura weeye yaa waliya alislaami wa ahlih dee lafdiguna waxa masiknii bilislaami xataa alqaaka calayhi bal lafdigan arkayna kolley halkaa bihida bedelkeeda xataa alqaaka calayhi laakiin waa waa ducadii marka waa mauur bal waan ku yarraagayba eh, alluqa nukrati inkaaruhu wa juxuuduhu oo waa ahla inkaari wa juxuudi kuwa hadday inkireen weeye lafdigan nukra asharx ina murtakiba alkabiirati kabiirada ruuxa ku dhacay ee fuulay ama ku dhacay wahiya kabiiradu maa warada fiihi wuxuu uu ku soo arooray weeye xadun xad aw lacnatun lacnad aw waciidun binaar ama goodi adagoo naar laysu goodiyey aw wasfun shadiidun fii shani ama sifayn adag daran oo dee waxaa laguba sifeeyey shaniga camalkaa iyo ficilkaase ruuxa taas laa yukhalladu fi nnaari naarta laguma daa'iminayo in dakhala hadduu galo weeye maha ilowga ilow buu gelaya waa taa waa taxta almashie laakiin cidi way gelaysaa oo ahlalkabaa'ir deedoo dadka shafaacada ku soo bixi naxariista ku soo bixi waayna dadka kabaa'irtaa laba yimi bal markaas way gelayaan cidi way gelaysaa laakiin markay ruuxa mucayan noqoto ruux loo jasminayaa ma jirto loo goynayaa ma jirtee haddii uu galo kuma daa'imayo liannahu isagu maata cala tawxiid towxiid buu ku dhintay xataa maa taaba dhinto min towbatin oo hadduu dee towba ku dhintay iyada taas dee ilaahbaa ku wacdi iyo ballanqaad ilaahbaa jira inuu ruuxii towbadkeena towbadiisa ka aqbalayo towbadaasna wixii horeo dhan ay duminaysa kol hadday towbadu dee ay casmigii iyo iqlaac iyo nadamkii kulansato marka isaga dee lama odhanayo waa taxta almashiic kaasi isagu marka horeba dembigiisi uu ka tirtirmayba lama odhanayo ahl beri hadduu sameeyey dee maanta dembigii waxba kama haysaan kol hadduu intii intuu noolaa ka toobad keenaye waa ruuxan toobad lo-aan ku dhintay wey wamaadaama kol hadduu daa'imayo ama arrintu ay tay qad laqiya allaha caza wajalla mid ilaahay la kulmay oo ku dhintay weeye mu'minan bihi xaaliga isagoo rumaysan oo caarifan bihi garanaya fainahu kaasi taxta almashiiati mashiicada hoosteeduu ku sugan yahayo insha allahu rabbi hadduu doono caaqabahu bicadlih cadligiisa ayuu kuba ciqaabi oo haddii la ciqaabo de wixii uu geystayba galabsaday waana cadligii ilaahay wacadabahu binnaari naar buu ku cadaabi laakiin laa yukhladu fiiha laguma daa'iminayo kuma daa'imayo bal yakhruju minha wuu ka soo baxayaa yo biraxmatillaahi ilaahay naxariistiisuu kaga soo bixi wa bishafaacati shaaficiina kuwa shafaaca qaadaya ee dee rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu caleyh maxameda ah, uguba shafaaco badaya saynu soo marray ambiyadii kale iyo rusushii malaa'igtii bal dadkii mu'miniinta ahaa kuwa shafaacadoodana uu kaga soo bixiyo min ahli daacati dadka iyagu daacada wehelka ah wacadamahum muxamadu sala allahu calay wasalam kuwaa shafaaco qaadayna ka ugu weyn uguna shafaaco badan ciduu ugu shafaaco qaadaana ay ugu badan tahay waaba nebi muxamed salawaat ullahi wasalaamu calayh wain shaa allahu taasi waa markaa hadduu naar galo wain shaa allahu haddii ilaahay doonana cafa canhu kala saamixi dembigiisiiba waqafara lahu bifadlihi wa karamih markaa fadligiisiiyo karam waxa weeyaan ilaahay kaga dhaafi oo deeqdiisa iyo noqonayaayo marka horeba naar ma gelinayo bal taasba weeye xaaladu wa kullu dembin dembi kasta oo siba shirki gaalnimo aan ahayn turja lahu lmakfiratu waxaa la rajaynayaa dee naxariis waa loo rajaynaya dembi kastoo shirki aynoo ruux kuba dhintay in ilaahay ka dhaafo waa la rajaynayaa taas oo waa la rajayn dee walow dee xaggii kalena loo baqanayo oo ruuxii dembigiisa in loo qabto oo ilaahay cabdigiisaaste uu kula markaa kula mucaamaloodo uu u qabto taasna looga baqanayo oo dee maaha turja lahu lmaqfira asal ahaan waa loo dembi dhaafayaayo kol haddii aanu iimaan meesha jiro dembi waxba ma yeelaysay murji'adii ay yidhaaheen de waa qulaat lmurji'a weeye maha murji'at lfuqahaadii aan shalaya soo hayno iyo waxaa qowlkoodu waa san imaka aan hayne halkan nooga sugan ayuunbaa murji'at lfuqahaa qowlkoodu yahay <clears throat> turjac lahu lmaqfira kama qaala tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa hadda qayb baan soo aragnay wakama fii xadiidi nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xadiidkiisa sida kuma sugnayn waman asaaba min dalika shayan uma satarahu llahu fahuwa ila allah in shaa gafara lahu in shaa cadaba oo waa xadiidkii dee baycadii iyo waxyaalahaas ulaha dadkii la mubaayacooda inaydaan rabbi u shariig yeelin oo acmaashii qaarkood aan la samayn bay ahayd bal markaa ruuxii dee wixii aan shirki ahayn weeye dunuubtii horraysa ee ulahaa waxa inaydaan samayn igula mubaayacoodaba baycadan baycatan nisaaba layidhi waman asaaba ruuxa asiiba min dalika waa madkuurka ayaa waxaa lasoo sheegay shayan an shay de waa shay min dalika xaalu kaba mid iyo shay-an shay asiiba ama shay-an shay asiiba min dalika madkuurka iyo dunuubta hore ee uu rasuulku lahaa inaydan waxaa samayn igula mubaayacood oo igula cahditama wax ka mida kuba dhaca uma satarahu llahu ilaahay asturo isaga uu asturo oon cidna bal maalan taas xad iyo wixii adigu ilaahaybaa u qariyo u asturay macsiyadaa weynna waa ku dhacay fahuwa huwa kaa shaanigiisa ama arrinkiisu ilallahi ilaahay xaggii buu ahaaday in shaa qafara lahu rabbi hadduu doono wuu dembi dhaafayaa wain shaa cadabahu haddii uu doonana rabbi waa cadaabaya bal markaa taas weeye wixii aan dee taas tin aan ahayna ama asal ahaanba ruuxaas dembigaasi waxba ma yeelayo qowlkaa uulatul murjica ama kol hadduu dembigaa ku dhacay looma dhaafaye waa ahlunaar uun ku daa'imaya labaduba dee waa labadaa qowl ee midba nusuustii qaybun intuu eegay ama wacdi buu eegay ama waciid intii kalena kaba tegay oo bal markaa dee dadka iyagu ama dee mubtadacad khawaarij iyo muctasile iyo murjiaya ayaa labadaa daraf kala sugnaa ayuunbaaba arrintoodu atay laakiin qowlkii xaqa ahaa waa kan nusuustiina waa qowlkii aynooguba timi oo adigu taxta almashhuur kuba sugayn xadiidkana ciddii warise xaggoose idinkuba dhigtay waa waxaa muraajacayn kartaan dee isagoo dhanbayna intan kuma dhamme waa intii ugu dambaysay un xadiidka kallay waxaan isheeda ku dhacaysaa kilaahuma min dariiqi abi idriis caadi bni cabdilaahi can cubaydat bni saamit may ama dee waaban iska iloobay inan kitaabka asalkiiu laabmo wax kale maaha dee xadiidka oo caadiye eh. waa ninkan magaciisa ninka taabiciga cibaadatu bnu kaba warinaya bal insha allah waxaan ka sheede bal imaka yaanan odhanin waxaan sileeyahay aananse odhanin oo waxba intaasoo hadalkaygu markaa uu khadaba yahay walow aan islahayn meesha waxbaa ku jira aan sileeya dee ninkan tasmiyadiisa iyo magaciisa hadduu abu alkhawlaani yahay kolley meesha waxyaal baa jira laakiin bal insha allah idinkuna intaa waynu markaa wixii maalinta dambe isu nimaadno ayaa sheegi doonaa waa cibaaradan baan sheegaya min ariiqi caaid ibnu cabdilaahidan ama min ariiqi abidr sacaada waa ninka taabiciga ahun ee xadiidka cibaado kala wareen bal insha allahu tacala markaas baa inuu yahay iyo inuu yahay abudirs alkhawlaani magaciisa dee caaid ma ahayn caaidullah baa la odhanaye bal markaasaan hubsan doona imika lakiin waxba ma odhanayn waayo waanan markaas ma xusuusanba wahada bal marka arrinkiisu kaa weeye wahada xataa walaw macnaa xukumkaa iyo arinkaa aan soo sheegno ah taxta almashia inuu ku sugnaanaya xataa walow maata haba dhintaba weeye balle waa siday tahay arin murtakib lkabirati min tooba hadduu tooba kuba dhintay waataan leenahay dee toobadii tajubu maa qabla sida xadiidkii rasuulkubaha salawaatullahi wasalaamu caleyh ilaahayna dee yidhi waaba dee taa ku ballanqaaday nusuustii qur-aanka inooguma sugnayd ee arrinkan waa ruuxa dee toobo la-aan kuba dhintay xaaladiisu tan tahay wahada huwa alxaqu kanima waa qowlka xaqaa weeye khilaafan lilmuctasilati inagoo halkan kaga duwan oo dee qowlkeenu kaga duwan iyo ku khilaafayna muctasile iyo wlkhawaariji khawaarij aladiina kuwaasoo qaaluu yidhi bikhuluudi fi naar xagga magacowga ha ku kala tagsanaadeenoo waa gaal iyo dee manzila bayna manzilateyn arrintooda ha noqotee laakiin dee waxaa iyaga imaarta ka dhala waxa ka ratimaya waa mid keliya uun oo yidhi uu kuga daa'imaya wadaalika kaasna waxa weeye oo arrinkan ah in dee waxa weyaan xaaladoodu ay sa noqonayso taxta almashiic ay kuga sugayiin dee naxariisna kolley loo rajaynayo cadaabna looga baqaba ruuxa caynkaasa midna aynaan markaa u jasminahayn arrinkiisna arrinkoodna taxta almashiic uu noqon kii isagu naar galayna naar laga soo bixinayo waxa weeye an allaha ilaahay tacaala nasanaaya biraxmatihi bisababi raxmatihi lam yajcalka muu dhigin ahla macrifatihi dadkii isaga gartay iyo waliqraari bihi qirtay ee rumeeyey ka ahli inkaari kuu diiday ee ka kufriyey oo kale kamuu dhigin sawaan fi dunya aw fi laakhira adduunyada kuma siminoo dee aqooshooda afaashood dhaqankooda wixii waa waxaa kala duwan iyo madxiga iyo waxay mudanayaan iyo dembiga dee aakhirada cadaabkii iyo naxariis bay ku kala duwan yihiinba sawaan fi dunya aw fi laakhira kama qaala tacaala am xasiba aladiina ijtaraxuu sayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu wacamiluu saalixaat ma waxay moodeen ay u maleeyeen waxaweye de arrinku taa weeye waxba taa u malaynin ijtaraxuu kasbaday asayi'aati waxyaalaha xunxun ee dunuuba kasbaday doonay an najcalahum inaan kaba dhigno kaladiina kuwii aamanuu rumeeye wa saalixaati sawaan macnaha dee aan kaba dhigno kuwa iyagu siman oo dee waa maxyaahum muwatum waa noloshoodu adduun iyo aakhiraba may taasi kuma sina weeye afanajcalu muslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun wanas'alu llaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa weliya alislaami islaamka weligiisa ahaa iyo wa ahlih wa ahligu weliga ahlihi ehelkiisana weligooda ahaa an yuhbita qulubana cala alislaam saadee ducadii rasuulkaabay ahayd dee ducooyinkiisii kalena waan aragnay <clears throat> waana dee si waxaweeye rusushii kaleba nebi yuusuf iyo de ayaa ku ducaysanayeen ilaahay kuba sugu ku bedilo iyagoo de waxaweyaan muslimiin oo dee yacquub dardaaribkiisna walaa tamuutuna ilaa wa antum muslimuunba <clears throat> watawafanii muslim alxaqni bisaliin hadii nebi maalan yuusuf oo kale bal markaa inuu nagu soo quruubteena cala alislaami xataa nalqaahu ilaan kala kulmayno muslimiina xaala nahay muminiina muminiin aamiin wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wanara waxaan anagu qabnaa waana dee manhajkii ahlu inoo qariraya taasoo waa qowlkii dee isagu waxaan ictiqaadinaynaa weeyoonu qabnaa oo taa aanu dee ictiqaadka iyaga ah ictiqaadkiisoo keliya maaha jamaaco gaara kama hadlaye dee waana ahla sunna waljamaaca iyagana qowlkood iyo manhajkood buu inoo qarirayaaye asalaata salaad lagu tukado khalfa kulli barin wa faajirin ku kastoo muxsina mudiica oo saalixa iyo mid kastoo faajira dabadoodba salaadii in lagu tukado jumcadii iyo jamaacadii ciddii kolba oogaysay lagu daba tukado taas oo min ahli lqiblati laakiin aan gaalo ahayn dee dadkan ahluqibla ka mid ah taas baa ictiqaadinaynaa taas baan qabnaa dee wixii qowlkaa ka duwanaa manhajkii ama dariiqii ahlusunna waljamaaca maba aha oo macno waxa weeyaanun dee jumcooyinkii iyo jamaacadadii iyo salaadihii ciidihiiba ruuxan imaamkii dadka tukinaya fujuurkiisa uu faajir yahay ama fisqigiisa uu faasiq yahay ama dee waxa weyaan dariiq kale haddii de aan looga baxaajirin weeye bidcanimadiisii loogama tegayo kol hadduu ahla yahay waa lagu daba tukanaya un weeye taasi oo bal markan haddii dee jamaacadii looga tago loo cadilo jumucaadkii ama jumcooyinkii loo cadilo salaadihii ciidihii loo cadilo liajli fujuuri limaam ama liajli fisqi ama liajli bidcatihi oo shicaarkii weynaa daahirka islaamnimo meeshau kaba baxo taasi dariiqa dee waxa weye dadkii toosna ee muslimiinta ahlusunna waljamaca dariiqoodii maaha saxaabadii cabdulahi ibni cumar waxa weyan xajaaj ibnu yuusuf buu ku daba tukanaya wakafaa bihi fisqan wa dulman wa jawra taasoo kale waa si anas bni maalikiina way ku daba tukanayeen markii la xisaarinayay ee cuhmaan la xisaariyay gurigiisiiba de ay ku goodoomiyeen masjidkiina xataa uu gaari kari waayo agtiisa ahaa oo ay dadkana markaa tukinayeen dee dadkiisa soo urursadee xisaarinayayba ayaa la weydiiye oo layidhi dee adigii waa dhigan waa imaamkii muslimiintaa tahay imaamu fitna waxaana tukinaya min fitno dee waa dadka ahlal ayaaba dee meeshii haysta oo iyagiiba na tukinaya maxaa yeelay ee salaadu oo waxay dadku la yimaadaan waxaa ugu fiican jadiiskii daba tukada weeye hadday fiicneeyaanna dee wanaajiyaanna dee dadkii la wanaajiya haddii bal maalan oo taasoo ujeedadu dee iskalaba tukada waana sii dee arrintooyadoo taa aan leenahay marka waa dadka caynkaasa in lagu daba tukanayo khalfa kulli muslim kol hadduu ahlalqibla yahay taas baan ictiqaadinaynaa wa calaaman maata wasalaata salaadna waan ictiqaadinaynaa oon qabnaa calaaman shakhsigii maata dhintee minhum min ahli lqibla kol hadduu ruuxu isaguna dee waxa weeyaan dhintay oo dee lafti axaadiid aaaarta meesha ku soo aroortay kolay dacfiba maqaal baa ku wada sugnaaye dee salluu khalfa man qaala laa ilaaha wasaluu calaa man qaala laa ilaha illah ciddii laa ilaha illah tidhigda gadaasheedna ku tukada oo ku daba tukada ciddii laa ilaha illa allahu tidhina ku tukada oo kale xadiidka sanadkiisa waa daciif oo kale in salluu khalfa kulli barin wafaatirna laftiibaa yimid daaraqudni ay wariyaan laakiin kolley isagana maqaal baa kuwa sugan side waa muctaqadkii ahlu waana saxaabada camalkoodiisa aan soo sheegnay bar rasuulka ilaahi salawaatu raxmatullahi wasalaamu caleyh abudar alkhifaari muxuu yidhi bal ka warram haddaad aragto oo dee dad salaadii dibdhigaya salaadii bay dilayaanoo wakhtigeedii kaba saarayaan markaasaa dee adigu deetu markaas maxaad yeeli doontaayoo rasuulka ilahi ba haddana u sheegay wuxuu yeelayo wuxuu leeya salaadaada kol hadday dee wakhtigii kaba saarayaan iyada waxa weeyaan wakhtigeedii adigu gaar ahaantaadii u tuko haddana iyagii haddaad habeesho la tuko naafilo iyo sunnay kuu noqono dee intii ay la joogeen oo ahd saxaabadu ay joogeenna way bilaabantayba salaada duhur oo kale barkoodna ay casar gaarsiin jireen ama ay kaba saari jireen khaasatan reer bani umaya dee qaybo kaba mid ahaa oo xajaajiya deeba ay iyaguna kaba mid ahayn inay salaadii waqtigeedii laga saaray oo haddana dadkii way ku daba tukeen barkooda gurigooda kusoo tukanaya way jireen haddana xaadira iyagoo dhib taasna kolli waa suuratan kaba sii duwanoo waqtigii salaadoo meeshii lagaba saaray noqonaysa waana qarnigii koobaadba wax dhacay e, bal muhimku waxa weeye ku daba tukada uun waa hadalka shaarixna oan arki doonaa walaa nunzilu wuxuu yidhi ma dejinayno oo axadan axad minhum dadka ahluqiblaa ka mid ah jannatan janno ma dejinayno walaa naara naar haddii nazilu laydha haddii nunzilu labadaba idha waa saase laakiin nanzilu unbaydaan aqriyahayn dee inay nazala ficilka macnihii baa isbedelaya oo haddii nanzilu a tira anagaa dhaadhacayna muddageynay noqonaysaa ee waa ficilka mutacadigo nunzilu ama nunazilo labadaba beeda ma lahaa ma dejinayno weeye manaa uma odhanayno axad dadkii ahlulqibla ka mid ahaa mucayana ruuxani waa ahlujanna ma odhanayno mana odhanayno axad dadka ahlulqibla ka midoo mucayana ruuxani waa ahlunaar waa ruuxi mucayanka kollayna horeyna u soo maray inaynaa ruuxii muslimka lagu gaalaynayn ama ahlulqibla ah dembi uu sameeyey haddaanu banaysanahayn ee tani in ruuxii mukhbidka saalixa ah fiicnaaynu arkaynay ee khayr baan u rajaynaynaa naxariis baan u rajaynaynaa iyo wacdigii ilaahay subxaana watacaala dadka caynkaas u ballan qaaday inuu helo laakiin khaatimadii ma ogin waxay arrintiisa ku dambayn doonta ma ogin bal wuxuu qarsoon ma garanayno marka innagaa rajaha guud mooyaane laakiin hebel waa helu janno kol haddaan nasku iman inuu helu janno yahay taa ma odhanayno ruuxii faasiqaa xumaan samaynaya xumaan badsanayeyna ee waan u cabsanaynaa haddii waxaan ka soo noqon waayo taas waa naga baqanaa dee waciid baa jira nusuustii waciidka meeshii taal waxa ficilkiisana wuxuu keenayaa ama inuu ku mutaa cadaab uu kuba mutaa ama mucarab buuye laakiin hadhow khaatimadiisa waxay noqon inama alacmaalu bilkhawaatiim waruma hayno waxaa hadhow la kulmi doona waruma hayno iyo xaqiiqadee marka naar aan u jismaynoo kale waynu naar aan odhanaynaa ma jirto bal dee ruuxa yidhaa kan ama ruu hebel looma dembi dhaafayo isagiibaa dembi aad iyo aad weyn kuba dhacayo oo dee bal uu kuba halaagsano xadiid abi daawuud iyo kuga sugnaada waxaa laba ninoo reer bani israa'iil ka mid oo saaxiib ahaa walaalay ahayn saaxiibbay ahayn nina nin udiica ayuu ahaa ina nin xumaan samaynayey dee waa la hadlaa war iska joog yo haada aqsir adigu dee ninku markii dambe uu tii hadalkii kuba batay kana dayn waayey waana dadka asxaabta ah. ayuu muxuu ku yidhi waar aniyo rabbiga isku kuaayada abuusa calaya raqiiban mawji alay soo diray anigoo adiga camalkayga un ilaalinaya ninkii baa muxuu idhi wallaahi laa yakfir allahu lak ilaahay kuma dembi dhaafayo ilaahay kuma dembi dhaafayo labadiiba way dhinteen se xadiidka ku yimi ilaah baa la wada horgeeyey kanbuu ku yidhi ma adiga waxa weeye isaga kii dee waaba kanoo waaba loo dembi dhaafay kii intan tii kalena waaa la yii ilaahay buuxdhimo waxa aniga agteeda ku sugnaadaad ogeydo oo dee kelimadii waxay noqotay kelima uu naar ku galo naar baaba loo amray oo abu hureyra xadiidka raacinayay wuxuu ku hadlay hadal iyada waxa weeye halaagayba bal xadiid kalena waa kii adee iyadna yani qisadu sanoo dhammaan nin saasoo kale yidhi in ilahay hi ayna almuta'alli calalaya alla akfira bifulaan ka aniga igu dhaaranaya inaan hebel u dambi dhaafayni waa kee markaasaa maxay noqotay ilaahay inuu yidhi hafartu lifulanin waxbata camalak oo dee hebelna waan u dambi dhaafay adigana camalkaaga buriyo kale bal markaa in ruuxii waan u rajaynaynaa wanaagga samaynaya khaatimo ma oginoo naar madee jannaha kol haddaan naskuba iman kii kalena naar buu ma odhanayno laakiin waan u baqanaynaa weeye taas waayo xaaladiisu dee waa taa hore taxda almashruuc kuma sugnaanaya walaa nashhadu calayhim ma qirayno oo dee ama kuma xukumayno bikufrin walaa bishirkan walaa binifaaq dee alfaadahani waa alfaado dee sharciya weeye madluulkoodna waa sharci wixii keenaya dee kufriga ama shirki noqonaya ama nifaaq noqonaya shirkiga kufri waa islaamide waa waxyaala musawiq sharciya loo haya ma sharci keeno marka cidna kuma xukminayno ingaalnimo oo wax weeyaan iyo shirki iyo nifaaq maa lam yadhar haddaanu muuqan minhum iyaga xaggooda shayun shay min dalika shirkiga ama kufriga ama nifaaqa wax ka mida ah haddaanay kama muuqan danni iyo waxyaala caynkaasa un iyo umuuro aan musayil sharciya loo hayn looguma xukumayo wey wanadaru waanan ka tegaynaayo saraa'irahum waxyaalaha ay qarsanayeen ee u hooseeya dee inagu daahirun baan aragnay wixii nooga muuqdaan kula dhaqmaynaa ama wixii u qarsoon ila allahi tacala ilaahay baan kula daynaynaa balanaba seefe intaa kolay ma gaadhsiinaya bal inta kale aan la qabayno barun mudiicun taqiyun waa bari oo badu way fadxisan tahay <clears throat> saraa'irna oo jamcu sariiratin wa hiya linsaan insaanka waxyaalaha u qarsoon baa sariira la ydhaaha nadaruna natruku yara ahlu asalaata salaad khalfa kulli muslimin muslimka se gadaashii lagu tukada baran kaana am faajiran maca taqdiimi lbiri an yagtahnisaday bacdi maca taqdiiri maca taqdiimi lbari oo raba halkaa ay dhacday maca taqdiimi lbari ruuxaa samafalaa ee muxsankaee mudiica horraysinteed iyaday la jirto ilaa an yakuuna fi salaati salaadii khalfaw gadaashiisa lagu tukanayo inay jirto unmay ku sugnaato mooye mashaqatu mashaqo ow yakuuna amase waado hunaaka meesha ou dhacayo fitnatun fitna ay kaba imanayso oo ruuxii dee fitna maalkii ama badankii ama waxyaalaho naftiisiiba u boqdo in haddii laga tago asalaatu salaadii khalfilfaajiri kan faajirka gadaashiisa lagu tukanayo oo wuxuu leeyahay horta dee salaadii ruuxan salaadiisu ansaxaysaba in lagu daba tukadaa way ansaxaysaa taasi waa mid haddii dee wax dhibo inooga imanayaa jirinoo halkana ku bariya oo dee dhan tukinaya ama imaami jiro meel kalena ku faajira ama faasiqa ama mubtadaco cid tukinayaa jiro waxaa dee kaasaan horraysiinaynaayoo waxa roonka barigaa in lagu daba tukado ayaa roon laakiin haddii ay dhibi ka imanayso oo dhibaata ay meesha jirto horta salaadii waa ansax anfaxaysa waa taa xajaajii ugu daba tukanayey bal de mukhtar ibn abi cubayda malaakaba darnaada waa taan kuufo lagu daba tukanaya ama dee ciraaq in waxa weeyaan haddaba in weliid ibnu cuqba waqtii saxaabadii oo jooga ayaa de ibnu mascuud iyo weliid ibnu cuqba <laughs> ninkii la odhanayay ibnu cuqbat ibnu abi mucayd oo kale dee isaguna waxa weeyaan ciraaq waali kaba ahaa khilaafadii cusmaan bay ahayd ayay dee saxaabadii ibnu mascuud iyo ku daba tukadeen iyadoo la ogyahay khamra inuu cabo la ogyahay khabalay dee dhacday maalinu salaadii soo xafar cado tukiyo yii weliba aasiidukum laydin kordhiya oo itaabadu ku soo daraayo ibnu mascuud iyo dhan ma zilna fii siyaati minka ila alyowm markii dhammaan dee waa lasoo lasoo dhaadhiciyo dacismaan lasoo gaarsiiye oo la xaday waana laga soo qaaday halkii xagooyana cumaan walaalay ka ahayn bal markaa dee taasoo kale waa lagu daba tukanaya saxaabadii waaweyneed weeye dee markaa ah, saadiqiinta ahayd haddaba wuxuu leeyahay haddii gadaashiisan aynu cibaada aanay ka imanaysa kii kala roona la horreysiinaya laakiin habiibkan ama waaba kaa dheeryahay oo dee meeshii oo kale ama waxaabay noqonaysaa haddii ruuxan lagu daba tukan waayo jumcadii ama jamcadiiba cadilmaysa shacaarkii daahirka ma dee in yaroo kooban oo meel isku urursata meelihii laga aadaamaya iyo dee jumucaadkiiyo wixiibaa cadilmaya oo inaad ka tagtay noqonaysaa dadkan ku daba tukan weydo iyada markaa tana weeyaanoo wixii taa ka duwan waxay noqonaysaa wax dee manhajaankii dee salafkii iyo ahlusunna waljamaca in bal shacaar daahira la cadilaya ayay noqonaysaa haddii bal markan naftaadii aad uga boqonayso de waa ninkan waa aalib kana magacaabayo cidii ku daba ka weyda waa dee si salafkii barhkood haysatay waxaan inagabayna haysan qarigii koobaad haysatay oo dadka taas oo barhkood iyagoo fadhiyo masjidkii oo markay arkaan salaada waqtigoodii laga saarayo ay ima ku tukanayeen way jirtaa oo ay way fadhiyaan salaadii khudbad waa socoto jimco waaban tukanaya ninkaniyo deetu iska ishaaraya haddii dixyaa la tukado waa la qabsana haddii kolkol la waayo waa la qabsanaya muxuu ima waayo la odhanaya waqtigiina haddii la doono casirbaaba la gaadhsiiyo kalanaaya dee waa umuuro sugan oo iyadoo bal maalan dee qarnigii koowaadba ah oo la joogo haddaba marka waxyaalahaas hadday jiraan de iyada markaa waa layskaga daba tugan lakiin haddii kale dee kanaa mudnaan kale leeyahay wasaasan kama low kaana sudaanu hadduu suudaanku yahay qad cayanahu mid cayimayba kan faajirkan wadalika kaasna waxa weeyaan maa lam haddaanu ahayn saaxiiba bidcatin mukafira bidca gaalaynayso dee kuwan qulaat mushabiha ama dee nimanka raafidada qulaadoodiiyo waxyaalahaasee xulul iyo kuwan dee xulul iyo waxyaala ictiqaadsanaya bidcadii haddii mid gaalnimo ay ka dhalanaysa ay tahay oo gaalnimo keenaysa iyada markaa laguma duba tukanayo laakiin haddii aanay heerkaa gaadhin waa lagu daba tukanaya si shicaarkiina loo muujiyo wixii dhibaayadee ka iman lahaana layskayaabin in looga badbaado wakadalika saasoo kale yarowna waxay ahla sunna ay ictiqaadinayaan ay qabaan asalaata cala lmuslimi lmeyit salaad lagu tukado ruuxii muslimkaa ee meydka ahaa baran aw faajiran ama barri ha noqde ama faajiran ruux kastoo muslima saaxiba kabiir haba noqdee bal in lagu daba tukado haddii kolkol imaamka sare oo kale ama ninkii caalimka ahaa ashkhaasta qaarkood sajrin daraaddeed oo ama dee qaatila nafsi ha noqoto ama waxaweyrasuulka ilaahaybaa naftiisa dilay kuma tukan wala dadki kale ay ku tukadeen kuwa diinka lagu leeyay si bal markii hore waa intii hore ahayd kuma tukan jireen si dadka bal uga dheereeyo dayn iyo waxyaalaha inay qaataan ama dee ugu xambaaro inay ku dadaalaan bal intay nooryi inay saga bixiyaan si ayan salaada rasuulka waayin bal umaro siaasoo zajri waa gaara laakiin si guud loogama tegayo weeye baran aw faajiran ilaa an yakuna inuu yahay mooye qad maata dhintay calaa hayri lmillati diinta waxaan ahayn kuba dhintay allah subxaana watacaala calaa aclam janna ma waaher naar ma jirto walaa nashhadu calayhim bikufrin walaa bishirqin walaa binifaaqin walaa nashhadu ma qirayno oo kama kuma markhaati furayno calayhim iyaga korkooda oo macnaa iyadana bikufrin gaalnimo isagii uma qirayno walaa dee macsiyo waxa uu la imanayo horey qayba inoogu soo horraysay a ah dadka ahlal ah dembi ay la imanayaan inaynaan ku gaalaynahayn gaalnimo ugu xukminahayn haddii aanu banaysanahayne walaa bishirkin iyo shirki walaa binifaaqin iyo munaafiqnimo toon ah maa lam yadhar minhum haddii aanu kaba muuqan shay-un min dalik waxdee taa ka midoo kufri keena oo cad ama shirki keenaya ama nifaaq keenaya haddaanu jirin waxa weeye iyada taasna uma xukminayno oo kuma xukminayno gaalnimo ama shirki ama nifaaq wanadaru waan ka tegaynaayoo saraa'irahum wixii ay hoosta ku haysay inay qarsanayeen si rasuulkuba yidhi wa xisaabahum cala allah waxaa inoo muuqdaan ka aqbalaynaa taas baan kula mucaamaloonaynaa ama wixii u qarsoon waxani hadduu dee baadinkoodna san yahay iyo hadduu kala duwan yahay waxaan ku daynaynaa ilallahi tacaala fiqradu intaas bay ahayd kollay waanan soo laqoynay marka horeba ama si fiican ee imaka wax sharxa yar dambeeya oo tii baan ku laabmaya wuxuu markaa shaarixu walaa yaxkumuuna dadka ahla sunna waljamaaca ina iyaga muctaqadkoodii ku soo jirnoon kaba hadlaynaye uma xukumayaan liahlilqiblati dadka iyagu qiblada uheelka ah waa dadka iyagu muwaxidiintaa ah weeye bijannatin janno uma xukumayaan walaa naarin calaa sabiili tacyiini waalqadci tacyiin ruuxii dee ruux mucayana laydhaa jannuu gelaya ama naar iyo goyn la goynayo taa dariiqeed uguma xukumayaan macnaa haddii de ay wasfi guud ay qaataan oo yidhaahaan dadka iyagu camalkaa la yimaada ama dadka iyagu toosani jannay gelayaan iyadoon ruux mucayan iyo ruux gaara oo dee lagu khaasiiray aanay jirin taas iyada dee dhib ma laha dadka daalimiinta ama cusaadii dee kolley waxway naar ka gelayaan dunuubta ku dhaca waa ahlu naar oo kale ama naar bay gelayaan haddii laydhaha ruux mucayana ah, aan ahaynna taasi baab kaley noqon e laakiin markay noqoto tacyiin iyo goyn ruux loo goynayo iyada ruux ahlu qiblo ah uma xukumayaan labada midna haddaan nas daliil siriin keenaya ee intaa looguba xukumo bal man axsana ruuxii wanaagga dadka ahlulqiblaa ka mid ah rajawnaa lahu ljannata janna ayaan u rajaynaynaa oo dee isagaynay in camalkan ilaahay in allah laa yudiic ajra man axsana camalan ee camalkiisana uu ka aqbalu janno galo waan u rajaynaynaa walam na'man calayhi laakiin ugama aamin noqonayno ugama aaminahin makrallahi ilaahay makrigi khaatimadu waxay noqon war ma hayno waatii rasuulka ilaahina xadiidkii ibnu mascuud inooguba sheegay ruux camal saalixa la imanayay fii maa yabduu linaasba oo cumrigiisii intii badnayd taa ku dhammaystay inay ugu dambayn iyo marka geeridiisu dhowaato ee kitaab intuu ka qaalib noqdo oo camalkii xumaa laba imanayo kuba dhimanayo naataa kuba gelayo marka makri inuu taa kuba yimaado dee aamin ugama nihin oo taasbaaba jirta waman asaa ruuxa xumaan sameeyana ashfaqnaa calayhi waan isaga u cabsanaynaa oo in waciid ku fulo uu camalkan jeesihiisii muto taa waan ugaba baqanaynaa laakiin aanu baqanna eh waa ahlunaar ruuxanimo odhanaynoo walam midhu ma quusinayno oo isaga min raxmatillahi tacaala naxariistii ilaahay isagana kama quusanayno inaguna naxariista ilaahay u naxariisanayo kama quusanayno waayo waa haddii uu xataa saa ku dhinto taxta uu noqon waxaana suurtagalah in badana dhacdayn ruuxii xumaan awal horeba soo samaynayey ugu dambaynta kitaabkiisii hore u sabqay uu ka qaalib noqdo camal fiican iyo tooba inta ilaahay waafajiyo in yaroo koobanoo cumrigiisii ka hadhsanaydba uu markaasaa janno ku galana haddaba ruuxii xumaan samaynayana ee waanuu cabsanaynaayo meeshii waciid baa jira jasahaas inuu muto laakiin isagana naxariista ilaahay kama quusinayno kollay umuurahan hore inuu soo aragna <clears throat> walaa nashhadu calaa muslimin walaa nashhadu ma markhaati furayno oo calaa muslim ruux muslima dee uma qirayno bikufrin gaalnimo oo macnaa camal uu la yimi oon istixlaal iyo taasi jirin ama dee taasun kuma gaalaynayno waxa weeyaanoo taa u soo marnay gaalnimo walaa bishirkin iyo shirki walaa binifaaqin munaafiqnimo oo mima kii kaba mida umuurahan yukhruju saaraya ruuxa min almillati alislaamiyati diinta islaamiga ruuxa kala saaraya ilaa an yakuuna inuu yahay uun mooye qad dahara mid muuqday minhum waa iyaga waa kuwa iyagu dee ahluqiblo ahaa shay-un shay min dalika madkuurka kaa mido kufriga ama shirkiga ama nifaaqa oo wax dee cad oo kufri keenaya ama shirki keenaya ama munaafiqnimo keenayo cad oo kaba muuqday daahirsadeen oo ka muuqatay inay jirto mooyaane laakiin dani uun iyo taasuun inagu waxa weeye gaalnimo uguma xukminayno maca taxaquqi shuruudi waintifaa'i almawaanici iyadoo weliba taa jirto waxaan ka